بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo salamata bidiinaar salamatu bini dinaari almacruuf wuxuu macruuf ku yahay ninkani biabi xaazim alacraji abu xaazim alacraj ayuu macruuf ku yahay iyo kuniyadiisa maa ra'aytu ma arkin axadan qof alxikmatu xikmada aqrabu ay oga dhowdahay ilaa famihi afkiisa min abi xaazimin abi xaazim ninay xigmadi afkiisa uga dhowdahay abi xaasin ma arkin wuxuu ahaa nin aad io aad u xigmad badan afkiisana xikmadi ka buuxdo cabdiraxmaan bin zayd ayaa sidaa yidhi fi sanati asaabicati wa tisciina sanadii saabica toddoba iyo sagaashanaad lilhijrati hijradana ka ahayd fi sanati asaabicati wa tisciina sanadii sagaashan iyo toddobaad ee lilhijrati hijrada shadda wuxuu xirxirtay khaliifatu lmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii sulaymaan bin cabdilmelik ahaa arrixaala safar ayuu xirxirtay inuu u safro ilaa diya ilaa ilaa diya ilaa diyaari almuqadasati dhulalka dahiran iyo dhulka muqadaska ah diyaartooda inuu u safro ayuu u sahay xirxirtay mulabiyan asagoo ajiibaya nidaa'a abilambiyaa nebiyada abe aabbahood waa abilambiyaa ibraahiim calayhi asalaam dhawaaqiisa iyo yeeritaankii uu yeeray asagoo markaa ajiibaya waayo xajku ilaahay baa yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan isagoo nebi ibraahim la hadlaya u dhawaaq dadka ayagoo rugaynayay kuu imaanayaani iyo ayagoo daadiid saaranba barka safar ayuu xirtay inuu aada diyaarta muqadasada ah ee tahiran mulabiyan asagoo ajiibahaya nidaa'a abilambiyaa abilambiyaa oo ibraahim ahaa calayhi asalaam wa madad way la dhaqaaqday oo way la socotay rakaa'ibuhu rakaa'ibtiisii waa geeliisii iyo gaadiidkiisii taxusu xaal ay dedejinayso alqudaa tallaabada min dimashq ayay kala baxday caasimati اlumawiyiin dowladdii reer umawiyiin caasimad u ahayd ila almadiinati almunawarati madiina munawara dhankeeda ayay ula baxday faqad kaana waxaa ahaa fii nafsihi khaliifka nafsadiisa shawqun hilow ila asalaati inuu salaad ku tukado ayuu u hilowsanaa fii rawdati lmutaharati rawdadii mutaharada ahayd rawdadii la tahiray inuu ku tukado waayo nebiga beytkiisa ama mimbarkiisa iyo gurigii uu deganaa inta u dhaxaysa ama qabrigiisaba sida uu tilmaamay waa rawda min riyaadi aljanna waa beer beeraha jannada markaa ka mid ah rawda mutahara la yidhaahdaayo waxaa wanaagsan in lagu tukado watawqun waxaa hilow uu u qabay ila asalaami inuu salaamo calaa muxammadin muxamed oo rasuulillaahi ah salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nebi muxamedna inuu salaamo ayuu aad hilow ugu qabay waqad xafila mawqib alkhaliifati waqad xafila waxay ka koobnaayeen oo laga soo lagu soo ururiyey mawqibulkhaliifati khaliifka dadkii la socday mawqibta waa jameecadii la socotay waxay ka koobnaayeen oo lagu soo xafiloo lagu soo ururiyey bilquraa'i nimankii xufaada ahaa waalmuxaddifiin muxadiiintii xadiiska akrinaysay waalfuqahaa'i fuqahadii diinka fahamsanayd waalculamaa'i culimo iyo walumaraa'i madax iyo walqaadati hogaamiyaal niman qaadayaal ah oo hogaamiyaal iyo wasiirooyin ayay ka koobnaayeen falamaa markii balaqa uu gaaray almadiinata almunawarata madiinadii iftiintay oo xata uu furay rixaalahu safarkiisii fiiha madiine uu ku furfurtay qaliifkii aqbala waxaa soo qaabil oo ka hor yimid wujuuhu nnaasi dadka kuwa ugu sarsareeya dadka kuwa ugu weji leh ayaa qaabilay iyo wadawul nimanka sharafta u saaxiibka ah dawul aqdaar waa dadka xurmada iyo dadka makaanada sare u saaxiibka ah yaa qaabilay oo ka hortegay lisalaami say u salaamaan calayhi khaliifka dushiisa iyo watarxiibi bihi inay soo dhoweeyaan nimankii meesha deganaa magaalada madiina ragga ugu sarsareeye ugu aqdaarsan ayaa ka hortegay say u soo dhoweeyaan una salaamaan khaliifka laakinna laakiinse salamata bin diinaar salama bin diinaar oo qaadiya almadiinati magaalada madiina qaadigeedii ahaa wa caalimiha caalimkii madiine ahaa alxujata ee la xujaysto caalimka la eedo oo la xujaysto cilmigiisa macnaha la qaato oo dadka xujo ay ka dhigtaan cilmigiisii wa imaamaha imaamkeedii imaamkeedii aiqa hiqada ahaa ee lagu kalsooni qabay lam yakun ma uusan ahayn salama fii cidaadi man man intii ka mid ahaydoo zaaruu soo booqatoo soo salaantay alkhaliifata khaliifka tiradii soo booqatay khaliifka kuma jirin muraxibiina musallimiina soo dhowaynahayoo salaamahayay kuma jirin salama ibnu diineer waana magaalada madiine qaadigeedii waa ninka imaamkeedii ahaa waa ninka cilmigiisa la qaatee la xujaysto walamaa goortii farada uu dhammeeyey ee uu ka faraxashay sulaymaan bin cabdilmelig waa khaliifkii muslimiintee min istiqbaali lmuraxibiina dadkii soo dhowaynayay istiqbaalkoodii qaabilitaankoodii bihi asaga soo dhowaynayey markuu dhammeeyey oo istiqbaalkii iyo inuu qaabilo dadkii soo dhowaynayay ay dhammaadeen qaala libacdi lijulasaaihi qaala wuxuu ku yidhi khaliifkii libacdi julasaa'ihi dadkii la fadhiyey qayb ka mid ah ina anufuusa nafafayaalku latasdaqu way leexdaan oo way miriraan kamaa tasdaqu sida ay u mirirto oo kale almacaadin almacaadinu macaadinta idaa lam tajid haddaysan helin man yudakiruhaa mid xasuusiya qolo naftii oo wacdiya alfaynata bacda alfayna wakti ilaa wakti min xiin ilaa aakhar ka wakti wax wacdiya haddii aysan helin oo aan in badan la muxaadaraynin oo usbuucii laba jeer aan la wacdin wakti ilaa wakti way miriraysaa wayajaluu canhaa waxaa ka kor noqonaya sada'ahaa mirirkeedii iilashada iyo leexashaday xaqa ka leexanaysa nafsada ilan macaadintaa mirirta nafsadas laakiin way iilataaye taasaa ka kor noqonaysao daboolaysaa faqaaluu waxay dhaheen nacam waa runtaa yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo waa sax faqaala wuxuu yidhi amaa fi lmadiinati magaalada madiina miyuusan rajulu nin joogin adraka haleelay oo soo gaaray daa'ifatan koox min saxaabati rasuulillaahi saxaabada rasuulka alla ka mid ah sala allahu calayhi wasalam oo yudakirunaa wacdiya oo na xasuusiyo oo diin markaa noo sheegaa yudakirunaana wacdiya xaqa iyo diinka iyo waxyaabaha noo sheegaa faqaaluu waxay dhaheen balaa nacam waa joogaa yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow haahunaa meeshaan waxaa ah abuu xaasim alacraj abuu xaasim alacraj baaba joogaba waa salama ibnu diinaar faqaala amiirkii wuxuu yidhi waman abulxaasim alacraj waa kuma abulxaasim alacraj kaad sheegaysaan faqaaluu waxay dhaheen salamatu bin diinaar waaye waa caalimu lmadiinati madiine caalimkeedii wa imaamuha imaamkii madiina wa axadu taabiciyiin taabiciyiintii mid ka mid ah aladiina kuwaasoo adrakuu soo haleelay oo soo gaaray cadadan dhowr tiro ah oo min asaxaabati alkiraami saxaabada karaamada leh ninkii soo gaaray waaye faqaala amiirkii wuxuu yidhi udcuuhu lanaa noogu yeerakaa kaas noogu waca watawatafuu una dhibriya oo u xeeladaysta oo u khafiifiya fii dacwatihi wa watalaqafuu fii dacwatihi ha ku soo qaylinina macnaha war yaa soo baxo amiirka ku maya talaqafuu si taladuf ah oo naxariis iyo jilicsanaan ay ku jirto ku sameeya markaad u yeeraysaan fadahabuu ilayhi way aadeen xaggiisa wadacawhu wayna u soo yeereen falamaa ataahu markuu u yimid raxaba bihi waxaa uu soo dhoweeyey amiirkii waadnaa wuxuu soo dhoweeyey majlisahu majliskiisii wa qaala lahu wuxuu ku yidhi qaliifkii mucaaqiban asagoo canaananaya salama ibnu diinaar buu citaabayaa wuu la dagaalayaa waana canaananayaa qaliifkiiye wuxuu yidhi maa haada aljafaau guysmadani maxay tahay yaa abaa xaasimin icraabkan iyo jeesashadan maxay tahay maxaad noo goysay macnaha maadna goysaye maxay tahay goysmada faqaala salama wuxuu yidhi waayu jafaa'in ra'ayta minii yaa amiira almu'miniin goosmatee ahood igu aragtay mu'miniinta amiirkoodiiyo see kuu gooyey waayo macnaha faqaala wuxuu yidhi khaliifkii zaarani waxaa isoo booqday wujuuhu nnaasi dadka wejigoodii dadkii ugu wanaagsanaa ee ugu wejisanaabaa isoo booqday walam tazurnii adina ima soo booqan guysmadu taas waaya buu yidhi waadna goysay faqaala wuxuu yidhi innamaa yakuunu aljafaau guysmadu waxay ahaataa bacda almacrifati marka laysbarto kadib qof jidkaa iska marahaya nin ah, iska socdo hadda magaalada soo gala hadduu qabto maxaad ii goysoon ii salaami weysay ma dhihi kara ila isma yaqaaniin marka macrafo dhacdoo lays-aqoonsada kadib yay goosma timaadaa wa anta adiga khaliifkaygiyo maa caraftanii qabla alyowm maanta ka hor ima aqoonin walaa ana ra'aytuka ana maba ku arkin buu yidhi maanta ka hor maba ku arkine see kuu gooyaa fa ayu jafaa'in waqaca minii goosmade iga dhacday marka ani markaad icataabaysood ila canaananaysood ila dagaalayso fa ayu jafaa'in goosmatee ahbaa waqaca minii xaggayda ka dhacday faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu ku yidhi lijulasaa'ihi dadkii la fadhiyey asaaba shaykhu shayki wuu asiibay maa sha allah waa asiibay fii ictidaarihi cudurdaarkuu tuurtay cudurdaarkiisa waa sax wa akhطaأa alkhaliifatu khaliifkiina waa ku gafay fii catidihi canaanta calayhi salama uu markaa canaantay aniga waan ku qaldamo isagaa saxsan buu yidhi uma اltafata qaliifkii wuxuu eegay ilىa abi xaasim wa qaala wuxuu yidhi ina fi nafsi nafsadu shu'uunan shu'uun baa u sugan waa umuur umuur haama ah waxyaabo dhibaato badan baa ku sugan ee nafafyaalka axbabtu aan jeclaystay an ufdiya bihaa inaan kuu soo gudbiyo oo aan kuu sheego ilayka xaggaaga ya abaa xaasimin abaa xaasimo nafafyaalka shuquun ayaa ku sugan waxyaabo fara badan oo murug iyo dhibaataa ku sugan waxaan jeclaystay inaan kuu bandhiga biha ayada ilayka yaa xaasim faqaala wuxuu yidhi salama abaxaasime haatiha keen oo ii bandhigo ii sheeg yaa amiira almu'miniin wallaahu lmustacaan ilaah baa la kaalma weydiisanayaaye wallaahu lmustacaanu ilaahay ayaa ah alla mustacaan ahoo la kaalma weydiisto faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi yaa abaa xaasimin maa lanaa maxaa xaalkeennu yahay oo noo sugnaado nakrahu lmowta geerida aan u nacnaa marka hore dad geeri necab baa nahee waaya buu dhahay sababtu maxay tahay maa lanaa nakrahu lmowt maxaa xaalkeennu yahay oo noo sugnaaday geeri naceebka lagu jiraa faqaala e, e, xaasim wuxuu yidhi wuxuu yidhi li'annanaa annagu camarnaa waxaan camirnay oon qurxinay oon ku dadaalnay dunyaanaa adduunkeena wakharrabnaa waxaan kharaabinay oon halaynay oon wanaajin weynay aakhiratanaa aakhiradeena adduunka aad baan ugu dadaalnay aakhira samaya camalkeedii waa nagu yar yahay fanakrahu markaasaan waxaan nacnay alkhuruuja ka bixitaan min alcamaari meeshii la camiree la qurxiyey inaan ka baxno ila alkharaabi meeshii kharaabka inaan aadno taas inaan nacno taasaa kaliftay buu yidhi markaasaan nacnay meel la camiray inaan ka tagno meel la kharaabayay oo aan la wanaajin aan aadno faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi sadaqt waa runta uma ardafa haddana wuxuu raaciyey uu fangeliyey hadalkiisii hadal kale qaa'ilan asagoo odhanaya yaa abaa xaasimin layta shicrii laytanii aclamu ogaadee buu yidhi halaagaygiiyo maa lanaa maxaa nooga sugan cinda allaahi alla agtiisa qadan beri halaag baa noo sugnaaday haddaan ogaan lahayn waxaan alla agtiisa ku leenahay beri maxay tahay macnaha layta shir layta aclamu shalaytadaydiiyay ogaade maa lanaa maxaa nooga sugnaadoon heli doonaa cinda allaahi alla agtiisa qadan berito faqaala wuxuu yidhi salama acrid bandhig camalaka camalkaaga calaa kitaabi illaahi jala wacaza camalka aad samaynayso kitaabka alla u bandhig tajid waad helaysaa daalika arrintaasi waxaad beri ilaahay agtiisa kala kulmi doonta adaa heli doonee maanta waxaad samaysay kitaabka alla u bandhig qaala qaliifkii wuxuu yidhi waayna ajiduhu xaggee baan ka helayaa fii kitaabi illaahi tacaala xaggee lagu tilmaamay camalka aan hadda sameeyey haddaan kitaabka u bandhigo inaan ogaanayo beri meeshaan allaagtiisa ka ahaan doono qaala salama wuxuu yidhi tajidu waxaad helaysaa waad ka helaysaa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa callad kelimatuhu kelimadiisu kor noqotaye ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim meeshaa baad ka helaysaa buu yidhi baariyaashuna naciimay ku jiraan haddaad baari fashay camal alla raali ka yahay aad qabatay oo sidaa camalkaagii noqdayna naciimaad ku jirtaa faajir diinta alla ku faajirnimo falay amar alla aan fulinin haddaad noqotayna la fii jaxiim jaxiimaad ku dhex sugnaanaysaa fa qaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi idan hadday arrintu sidaa tahay fa ayna raxmatullaahi aabe raxmadii ilaahay raxmad alla ma jirta miya naxariistii alla aaway faqaala abu xaasim wuxuu yihi ina raxmat اllahi qariib min almuxsiniin naxariista alla muxsiniintay u dhowdahay faqaala alkhaliifatu khaliifkii haddana wuxuu yidhi layta shicrii laytanii aclamu ogaadee kayfa alquduumu quduumku sidee buu noqon doonaa marka loo gelahayee la aadahaya cala allaahi alle jalla wacaza qadan berito beri marka ilaahay loo quduumahayo loo sii socdo oo xaggiisa la aadaayo sidee buu noqonaya quduumka ilaahay faqaala abuu xaasim wuxuu yidhi ama almuxsinu qofka muxsinka ah diinta ku camal falay ixsaanka iyo wanaagga sameeyey kalqaa'ibi ku maqnaa oo yaqadamu u soo gelahaya calaa ahlihi ehelkiisoo kaloo alle ugu tegayaa nin wax badan safar ku maqnaa ilmihiisii xaaskiisana ay hillow u qabeen markuu safarka ka soo dego ee uu gurigiisa u socdo farxadda ka muuqata iyo ayaga farxadda ka muuqata lama qiyaasi karo idan qofka muxsin ahna saasoo kaleu alla ugu tegayaa wa ama almusii'u dembiilaha xumeeyaha camalkiisa xumaaday wa ama almusii qofkaan muxsinka ahayn waaye qofka xumaanta sameeyeyna kalcabdi alaabiqi addoon dhuuntay oo sayidkiisii ka fakaday la doondoonahayey oo la raadinayey la soo heloo yusqaa yusaaqu loo sii kaxaynahayo ilaa mawlaahu sayidkiisii sawqan kaxayn ayuu markaa la mid yahay walbahaarka iyo naxdinta iyo cabsida ku jirtaa kii la fakaday la soo qabtay iyo kii laga dhowtay xanaaqa iyo carada oo la go'go'ayo saama qofka dembiga sameeya yaa rabbi ula kulmaa subxaana wa tacaala fabakaa waa ooyey alkhaliifatu khaliifkii wuu ooyey xataa calaa ilaa ay kor noqotay naxibuhu oohintiisii washtadda waxaa kor noqdoo adkaaday bukaahu oohintiisa naxiibuhu waduuhinta dhawaaqa ka soo baxaa yaa kor noqotay washtadda ukaanuhu oohintiisiina way adkaatay uma qaala kadib wuxuu yidhi yaa abaa xaasimin abii xaasimow kayfa lanaa say noogu sugnaanaysaa marka an nasluxa inaan hagaagno seenu islaaxi karnaa dhib waaye arrintaase seen u fiicnaan karnaa faqaala wuxuu yidhi tadacuuna waxaad ka tegaysaan cankum xaggiina asalafa kibirkaad ka tegaysaan buu yihi salafka waa takaburka isla weweynida isqaadqaadka faraha ka qaada haddaad madaxdii tihiin wa tataxallawna waxaad ku sifoobaysaan bilmuruu'ati wanaaga muruu'ada waa usluubta iyo dhaqanka iyo dadnimada diinta taana waad ku sifoobaysaan waa wanaagii faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi wa haada almaalu xoolahan ee kuwan ah ma sabiilu wadatee u ah ila taqwa allaahi fiihi alla ka cabsi loogu gaari karaa xoolahan hadda aan haye agteena yaala ilan madaxdu way xoolo badan yihiine ma sabiilu maxaa wadda u ah wadadaasoo ila taqwa allaahi alla cabsidiisa gaarsiin karta fiihi gudihiisa faqaala abuu xaasim wuxuu yidhi idaa akhadtumuuhu haddaad ku soo qaadataan xoolihii bixaqihi xaqiisa wa wadactumuuhu aad dhigtaan oo aad siisaan fii ahlihi ehelkii mudnaa wa qasamtumuuhu aad u qaybisaan xoolihii bisawiyati si sawi ah oo cadaalad ahoo siman wacadaltum aad ku cadaalad fashaan fiihi xoolihii bayna araciyati dadkaad u talisaan ee raciyadiini ah si garsoora aad u siisaan markaasaad ugu talagasheen ood gaarsiiseen ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala fadwadii ilaahay faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi yaa abaa xaasimin abaa xaasimo akhbirnii ii sheeg man afdal nnaasi dadka dadka yaa u fiican ii sheeg faqaala wuxuu yidhi ululmuruu'ati dadka muruu'ada u saaxiibka ah muruu'adu waa dadka iltisaamka iyo diinka iyo xaqa laasimaa waa wanaagga dadka u saaxiibkiiyo watuqa alla ka cabsiga faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi wamaa acdalu lqowli hadalkii u garsoor badan oo ugu cadaalad badan uguna toosan yaa abaa xaasimin abaa xaasimow faqaala wuxuu yidhi kelimatu xaqin kelimad dhab ahoo xaq ah yaquuluhaa qofku uu kula hadlo uu u dhaho almar-u qofka cinda man yakhaafuhu qofka uu ka cabsanayo agtiisa iyo wa cinda man yarjuu uu rajaynayo qofkaad ka cabsanaysa in badan kuma dhiiran kartid hadalla xaq ah qofka aad rajaynaysood isleedahay amaad wax ka heshaana wax badan oo qalada wuu ku jiraan laga yaaba inaad ka aamusto intaa waxyaabaha aad ka rabtee dheerta adduunkaa keenaysaa saa darteed qofkaad rajaynayso iyo qofkaad ka cabsanaysa labadaba hadal xaq ah inaad ku dhahdo faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi faman asracu ducaa ducadee u degdeg badan ijaabata ajiibitaanka iyo ilaahay inuu ajiibayaa abaa xaasimin abaa xaasimow faqaala wuxuu yidhi ducaau lmuxsini muxsin iyo nin wanaagsan duca uu u duceeyo lilmuxsiniina muxsiniin kale waa ducada ilaahay ugu degdegid badan ajiibitaanka faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi wamaa afdalu sadaqati sadaqatee u fadli badan faqaala wuxuu yidhi juhd lmuqil juhd almuqil midka muqiliga ah waa qaliilulmaal ninka xooluhu ay ku yar yihiin juhdiga iyo dadaalka uu bixiyo waxa uu bixiyo nin ay wax ku yar yihiin yadachu oo saarahaya fii yadi اbaa'is اfaqiir baasqabe faqiir ah nin baais ahoo wax haysanin baais ahoo alfaqiiri haddana faqiir ah min gayri an yatabacahu asagoonan raacsiinaynin manun walaa adda manni iyo dhib labadaba sadaqada waxaa u fadli badan ninay wax ku yar yihiin wixii yaraa wixii uu ka bixiyo haddaad maanta wax badan haysato oo wax kasta aad haysato dhinac kasta ay kaa yaalaan oo aad wax bixisa ma dareemaysid laakiin nin wax yar haystayoo wixii kala gooyey yagu ku ajirna ninka noocaasa waa sadaqa midda u fadli badan waa nin xooluhu ay ku yar yihiin juhdigiisa iyo dadaalkiisa iyo waxbixintiisa oo yadachu dhigayoo saaraya haddana siinaya fii yadi lbaa'isi mid baahan gacantiisa alfaqiiri ee faqiir ah min غayri an yatabacahu asaguusan raacsiinaynin manun galad sheegasho walaa adaya dhibba labadaa sadaqaday burisaa sida ilaahay tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani wاlada ha ku burinina sadaqooyinkaad dhiibanaysaan mani iyo adi mani maxaa la yidhaahdaa adina waa maxay manni waxaa la dhaha waa in qofka ku manaysataa ood ku mana sheegato waraa kaale soomalintii waxaa kuu qabtay adoo baan baansootaan qada kaa dhiibay anoo saaca sootaan ku yeelay adoo magaalada soo galoon qubaysna sootaan saa ku yeelay macnaha qofkii inaad ku mana sheegato waa dhibaato adigana waa dhiboo qofkiibaad dadka agtooda ku dhahaysaa waad ku dhibaysaa ilan adi laftaa ma jeclin wax lagu qabtay dadka agtooda in lagu sheeg sheego marka sadaqada sideedaba labadaa dhib bay gaarsiisaa sadaqada aan la raacsiin uma laa yutbicuunahaa manan walaa adan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun waa dadka intay sadaqa bixiyaan manni iyo dhib aan markaa raacsiinin waa dadka ilaahay jannada ugu talagalay lagana ilaalinaya dhibka maalinta qiyaama markaa jira waatuu ilaah tilmaamay wayudcimuuna aطacaama calaa xubbihi yay siiyaan miskiinan وayatiima وasiira intaba hadday siyaan maxay leeyihiin inamaa nuطcimuكum liوaجhi اللaahi dar allaan idin qoodinay laa nuriidu minkum jaزaءa walaa shukuura abaalmarin iyo inaad nagu shukrisaan iyo inaad noo soo gudaan labadoo markaa ma rabno sidaa darteed baa sadaqaadka maanta la bixiyo agtarkoodu waxaa laga rabaa laba midood inuu qofku kugu shukriyo iyo inuu qofku hadhow kuu soo gudo labadaa xaalad tacsiyadaha naagu waxay geeyaan iyo aroosyada waxa la geeye iyo saansaan baa lagu gudaa saxan saxana lagu gudaa soor soora lagu gudaa soomahan say ayagu dhahaan marka waxaasoo dhan waa waxaan ka jirine waxaad bixisa laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura dib damba ha u raacin ama ha laguu keeno ama yaan markaa laguu keenin uma min gayri an yatabacahu manun walaa ada faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi man man akyasu nnaasi dadka yaa u caaqilsan yaa u caqli badan dadka yaa abaa xaazim akis waxaa la waa midka caqliga iyo dhugmada iyo fahamka badan faqaala wuxuu yidhi rajulu nin gafira ku guulaystay biطaacati اllaahi tacaala ilaahay aطeecadiisa facamila ku camal falay bihaa طaacadii alleh uma dalla tusiyey annaasa dadka calayhaa khayrkii iyo طaacadii ilaahay waa akyas waa ninka dadka ugu caqli badan faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi faman axmaqu nnaas dadka yaa u doqonsan waayahe nacas waa kee axmaq yaa ah marka haddii ninka caaqilka uu noqdee ninka daacada alla ku dadaalay ku camal qabtay dadkana tusiyey doqonku waa kee marka faman yaa axmaqu nnaasi dadka u doqonsan baa la yidhi faqaala wuxuu dhahay rajulu nin in saaqa socday maca hawa saaxibihi saaxiibkii hawadiisa micigeeduu la socdaa wa saaxibuhu saaxibkiisana daalimun waa daalim fa baaca iibiyey aakhiratahu aakhiradiisii bidunyaa kayrihi qof kale adduunkiisa nin baa raba in loo ololeeyo oo gacan la siiyo la taageero waa nin daalim ahoo faajir ah salaad waxaad uga tagtay inaad asaga kor taagnaato inaad asaga ammaanto inaad asaga diinta dartiisaad uga tagtay xataa wax adin dan ku ah hadday ahaan waxbay noqon lahayd nin kale wuxuu adduunkiisa ku gaarayo haddaad aakhiradaada ku seejiso axmaq iyo doqonkaasaah buu yidhi doqon doqonkaasaa ah rajulu nin waaye saaqon socday maca wa saaxibihi saaxiibkii hawadiisa micigeeda la socday wa saaxibuhu daalimun xataa hadduu saaxiibkiisii nin caadil ahaan lahaa waxbay noqon lahayd fabaaca qofka af axmaqa ah wuxuu iibiyey aakhiratahu aakhiradiisii muxuu ku gaday bidunyaa hayrihi xataa nafci asaga soo gaaraya malaha laha suu u boodboodaayo dadka u kulminayay markay arrimuhu kala dhammaadeen shilin asagoon haysan daal iyo diin xumana u daran yuu gurigiis iska aadayaa kaasaa axmaq ah wa faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi hallaka ma kuu sugan tahay an tasxabanaa inaad runa raacdo ya abaa xaaziman aba xaazimo abaa xaasimo nin laga nin laga sabri kara matiid buu yidhi na raac boqortooyadaan kugu daraynaaye markaan xajka dhammaysanoo shaam damishik aan u noqonayno waad na raacaysaa dawladdii umawiyiinta qasrigeeda ayaa lagu dhexgeynayaa fa tusiiba aad naga asiibta minaa xaggeena aad wax ka hesho waaye xoolo iyo lacag iyo ha ka baqin wanusiiba annagana aan kaa helnoon kaa asiibna minka xaggaaga cilmiga iyo diinkii waxa kugu jira aan qaadano adigana waxaan annagu haynana qaado faqaala kallaa maya buu dhahay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu dhahay walima maxaa dhacay nin dhanuu boqortooyou ku yidhi soo bax gurigayga ku noolow waa inaad u degdegtaa saali salaman diinaar waayaa wuu diidan yahay khaliifkii baa la yaabay walima war maxaa dhacay faqaala wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka cabsanayaa an adkana inaan u iisho ilaykum xaggiina qaliilan in yar ilaan guri boqortooyaad ku nooshahay maanta haddii quraac fiican lagu siiyo diram iyo diinaahna lagu siiyo jiifkaagii jiif sara laga dhigo qaliifkoo saas wax ka tegaysa ma toosin kartid marka gobol ka mid ah waa xishoonaysaa marka saa darteed waxaan ka cabsanaa buu yidhi xaggiina inaan in yar u iisho fayudiiqanii allaahu allana siiyo dicfa alxayaati wa dicfa almamaati cadaabka noloshoo labalaab ah iyo cadaabka geeridoo labalaab ah taasaan ka cabsanayaa buu yidhi fayudiiqanii inuu idhadhansiiyo allaha ilaahay dicfa alxayaati nolosha cadaabkeedoo laba laab ah wa dicfa almamaati geerida cadaabkeedoo laba laab ah faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yahay wuxuu yidhi waayahe irfac noo soo bandhig ilaynaa xaggeena xaajataka baahidaada yaa abaa xaasim maxaad baahi qabtaa waayaan ku gudne maxaad u baahan tahay irfac ilaynaa noo soo kor yeel xaggeena noo soo gudbi xaajada ka dantaada yaa abaa xaazim abaa xaazimow fasakata waa aamusay abaa xaazim walam yujib mana jawaabin ilaan jawaab looma heli karo boqor waxaan ku siinaya ku yidhi faacaada calayhi wuu u celiyey mar labaad dushiisa qowlahu hadalkiisa irfac lanaa irfac lana noo soo kor yeel xaggeenna xaajataka yaa abaa xaazimin wuu ku soo celiyey irfac kor u qaad ilaynaa xaggeenu noo soo gudbi xaajataka danahaaga yaa abaa xaasim naqadihaa aan gudne laka adiga mahmaa kaanad in allaala intay tahay ha ka cabsanin cirka iyo dhulka in la eg oo maala haddii loo baahdo ha ka cabsan waa lagula diyaar yahay noo soo gudbi faqaala abulxaasim wuxuu yidhi xaajatii baahidaydu waxa waaye an tunqidanii inaad iga badbaadiso من annaari naarta wa tudkhilanii aadna igeliso aljannata jannada ma kaa heli karaa maantao dhan daahidaada sheegaba waan kaa aamusanahay waad igu sii wadaa haye baahidayda waa inaad naar iga koriso jannana aad igeliso faqaala alkhaliifatu wuxuu yidhi dalika kaasi laysa min sha'ni awoodayda ma aha buuri animaa janno ku gelin kara animaa cadaab kaa badbaadin kara arrintaasi ma aha min sha'nii sha'nigayga ee min ficli waxaan anigu samayn kara ma aha yaa abaa xaasim faqaala abuu xaasim wuxuu yidhi maa lii min xaajatin baahi ma qabo siwaaha aan taas ahayn ya amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo haddaadba tan samayn ani adi waa wada baahanahayb ee waawa isku mid baanahay macnaheeda sidaa darteed haddii aniga aadan taa ii samaynaynin maa lii min xaajatin dan kale iima sugnaanin xaajadaasoo siwaahaa ka soo hartay in cadaabna layga koriyo jannana laygeliya yaa amiira almu'miniin faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi udcuu lii ya abaa xaasim ii ducey marka waaye nin laga ducaystaa tahaye ii duceey faqaala wuxuu yihi abuxaasin allaahuma ilaahayo in kaana hadduu yahay cabduka addoonkaaga sulaymaan sulaymaan ibni cabdilmelik min awliyaa'ika awliyadaada hadduu ka mid yahay dadka ku jecel oo diintaada ku camal fal oo awliyadaa ilan awliyadu aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka rabbi aaminay rabbi ka cabsadaye hadduu sidaa yahay fayasirhu ilaahu u fududay ilaa khayray dunyaa waalaakhira khayr addunya khayr aakhira ilaahu saqir buu yihi ilaah hadduu awliyaalkaaga ka mid yahay kan boqorka ah khayr adduuni mid aakhira ha seejini wain kaana haddiise min acdaa'ika cadowgaaga uu ka mid yahay faaslixhu ilaahw hagaaji ilaahw islaax dhulka la gooy oo saa ka dhig oo saa allah ka dhiga ma ah waa loo duceeyaa dadka aan hagaagsaneyn laftigooda khaasatan dadka umarada iyo madaxda ducay mudan yihiin fa aslixhu way haddii la habaaro hoodaan ay ka sii dhacaan dhib un bay nagu tahay annaga laakiin hadday hagaagaane rabbi toosiyo salaax diini ehelkiisay noqonayaan fa faaslixhu ilaahu islaaxi wahdii ilaahu ku hanuuni ilaa maa tuxibu watardaa waxaad jeceshahay raallina aad markaa ka tahay saasuu ugu duceeyey faqaala rajulin ba dad lagama waayo weligood dad guuloodayaal ahaa iska jira dad weligood umarada iyo madaxda weji ka raadsadaa ninkaana soo gooday faqaala rajul nin baa yidhi oo min almuxaadiriina dadkii xaadiriintii goobta joogay ka mid ah bi'sa maa qult waxaad tihi baa baasleh mundu laga bilaabo markii dakalta aad soo gashay calaa amiiri lmuminiin muminiinta amiirkooda hadalkaad hadda tiriyaa baasleh falaqad jacaltama waxaad ka yeeshay khaliifata lmuslimiin min acdaa' illahi ilahay cadowyaalkiisa miyaad ka yeeshay wa aadaytahu ma dhibtay macnaha dadka ilaahay cadowgiisa ka mid ah miyaad khaliifka ka mid dhigtay goor muu yidhi cadow aad tahay hadalka uu ku hadlay xataa waxaad ka fahmaysaa meeshay wax ka fiirinayaan iyo sida la yidhi inay kala lahayn inay kala laba tahay muxuu dhahay ilaahayow hadduu owliyadaada yahayna fa yasiru ilaa khayr iyo dunya walaakhira meeshuu aamiinka dhihi lahaa muxuu ku daray salama muxuu ku daray haddii cadowgaaga uu yahayna allow hagaaji labada waa khayr iyo wanaag boqorkiiyaa ka dhigtay cadow ilaahay miya saasuu markaa ku yihi faqaala abu xaasim wuxuu yidhi bal bi'sa maa qulta anta adigaa baasle waxaa tihi wuu ku soo jeestay falaqad akhada allaahu ilaahay wuxuu ku qabtay cala alculamaa'i culimada dushooda almiihaaqa ballan bian yaquuluu inay ku hadlaan kelimata alxaqi xaqa kelimadeeda faqaala tacaala alla wuxuu yidhi latubayinunnahu waad u cadaynaysaan oo waad u cadaynaysaan linnaasi dadka walaa taktumuuna mana ka qarinaysaan dadkaad u cadaynaysaan kamana qarinaysaan baa nebiyadii lagu yidhi culimmadu waa warasadii ambiyada sidaa darteed booskooday joogaan uma altafata ninkii buu ka soo jeestay markuu jawaabtiisii siiyey ila alkhaliifati khaliifkii buu usoo jeestay waa salama wa qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo ina aladiina kuwii madow tegey qablanaa horteena oo min alumami ummadihii ka mid ah alkhaaliyati ee tegee horeeyey dalluu waxay ahaayeen fii khayrin khayr bay ku jireen wa caafiyatin wanaagna way ku jireen caafiyadu waa caafimaad iyo wanaag iyo wax walba maa daama in allaala intay ahaayeen umaraa'uhum madaxdooda ya'tuuna kuwa u taga culamaa'ahum culimmadooda rakbatan umarada jecel ay jecel yihiin darteed iyo raadin ay raadinayaan fii maa cindahum culimmada agtooda wixii ahaaday mar baana soo martay dadkii hore umaradu ay culimmadu raadin jireen war caalimka iyo waca war ninka diinka yaqaana iyo waca war ninka axkaamta diinta yaqaana intaasi khayr iyo caafiya lagu jiray uma ka bacdi wujida waxaa la helay qowmun qowm oo min araadil dadka kuwa ugu liita ka mid ah sufahadooda ah tacallamu alcilma cilmi bay soo baranayaan wa ataw bihi waxay ula imaanayaan cilmigoodii alumaraa'a madaxdii bay u keenayaan yuriiduuna waxay ku doonayaan an yanaaluu inay ku gaaraan ay ku helaan bihi cilmigii shay-an waxoogaa oo min caradi dunyaa addoonka carabkiisa ah cilmigii ay soo barteen bay la wareegayaan shahaadooyinkoodii bay leeyihiin shaqahana la siiyo waxay la dhex wareegayaan ee umaradii dhexdooda mar allaala markii heerkaa ay dhacday fastagnat اlumaraa madaxdii way kaaftoomeen marka yay ka kaaftoomeen can ilculamaa'i culimadii waa la nacay culimadii ileen goormee lagu soo raadina kii shahaado jaamaca islaami ka wataba wuxuu imaanayaa meeshii arjiga lagu qoranayay wuxuu ag taagan yahay uu ag fadhiyaa ninkii amiirka ahaa goormee cilmi qiimihii sharaf yeelanaa marka goormuu cilmigu noqonayaa iyo culimmadu dad sarreeya waa ma jirto saa darteed umaradii way kaaftoomeen waxay u baahan yihiin bay heleen ninka markuu soo doontuu u yimaado waxaa loo meerinayaa wax allaala waxay ayagu rabaan inay sheegaan culimmadii way hadlayaanoo waxay ku hadlayaan afkii umarada ku hadli maayaan afkii diinta dhibaatada meeshaasay ka timid waayo umaradii baa kaaftoontoo canilculamaa bay ka kaaftoonteen ka kaaftoomeen fatacisuu way halaagsameen wanukisuu way nakufeenoo way foorareen wasaqaطuu way liidnaadeen min acyunilah min cayn illaahi ilaahay ilaalintiisa caza wajalla ama indhihii alle ayay ku liiteenoo waxaan waxba ahayn bay culimmadii noqdeen yaaba u baahan maanta nin culimo ah yaa raba hadalkiisa looma baahna waa kana way ag fadhiyaanoo waa lala baryo tamaayo way ag fadhiyaanoo mar kasta carabkii xoolaha adduunka taasay markaa doonayaan fataxisuu markaasay ku halaagsameen oo wanukisu way foorareenoo waxay noqdeen kuwa halaagsameen waa isku mid wasaqatuu way dhaceenoo way qiimo beeleen min cayni illaahi caza wajal walow ana alculamaa haddii ay culimmadu zahiduu ay ka fogaan lahaayeen ay ka zaahidi lahaayeenay nici lahaayeen fii maa cinda alumaraa waxa lacag iyo xoolo ah ee umarada agtooda yaala la raqiba way jeclaysan lahaayeen alumaraa'u umaradii fii cilmihim cilmigooday dalbi lahaayeenoo way jeclaysan lahaayeen wayna soo raadin lahaayeen walaakinahum laakiinse raqibuu way naceen fii maa cinda raqibuu culimmadii waxay jeclaysteen fii maa cinda alumaraa wixii madaxda agtooda ahaa ahaaday fasahiduu maaxdiina way saahideenoo way naceen fiihim culimmadii cilmigoodiiba wahaanuu calayhim wayna ihaanaysteen maantao dhan waxaa laga inu banaanka fadhiyo ninkii caalimka ahaa faqaala khaliifatu khaliifkii wuxuu dhahay sadaqt wallahi waa runtaa wasidnii war ii kordhi min mawcidatika wacdigaaga alla macan badnaa wacdigaaga ii kordhi buu yihi ha iga joojin ya abaa xaazime famaa ra'aytu ma aan arkin axadan qof alxikmata xikmadu aqrabu ay uga dhowdahay ilaa fanihi afkiisa minka xaggaage war qofkaa xikmad afkaada afkiisa ay uga dhowdahay xaggaaga ma arkine faqaala salama wuxuu yidhi war in kunta haddaad tahay min ahli اlistijaabata nin wax maqlaaya faqad qultu waan ku dhahay laka adiga maa fiihi kifaaya wax kifaaya kubaan ku dhahay buu yidhi intaasaan kugu filan haddii nin war maqlaaya aad tahay oo wax ajiibaayo war ajiibaayo istijaabe leh istijaabada macnaha waa qubuulka dalabka iyo waxyaabaha fulinta haddii aad leedood wax fulinayso intaan ku dhahay waa in kugu filnoo kifaaya ah wain lam takun hadaadan min ahlihaa ehelkeeda ahayn famaa yambagii iima habboona famaa yambagii lii an armiya can qawsin qaanso inaan wax ka tuuro laysa lahaa watrun aan xarig lahayn qaanso aan xal le wax ma laga tuuri karaa waa maya haddaan maantao dhan kuu sheego oo aadan waxna ka qabanaynin wax faa'iiday leedahay ma laha anigana taamihii buu dhaa nin qaanso aan xarig lahayn wax ka tuuraaya fa qaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi cazamtu calayka allaan kugu dhaariyeye uusiika ii dardaaran cazamtu calayka de allaan kugu dhaariya dushaadee an tuusiyanii inaad ii dardaaranta ya abaa xaasin baan rabaa ilaahay baan kugu dhaarinayaa iyo dardaaran faqaala nacam waayahay buu yidhi sawfa uusiika waan kuu dardaarmayaa mar dambe waujiz waana kuu soo gaabina ujiz baan kaaga dhigaayo in yar baan ku siinayaa dhegayso cadim rabbaka rabbigaaga weynay caza wajal wanazihhu ka nazih ilaahi oo waxaad ka huftaa ood iska ilaalisaa an yaraaka inuu kugu arka xaysu nahaaka meeluu kaa reebay wa an yafqidaka inuu kaa soo waayo xaysu amaraka meeshuu ku amray wacdigaaba baana siiyey ilaahay meesha uu ka ku amrayna yuusan kaa soo weyn masaajidka yuusan kaa soo weynin meelaha kalena yuusan kugu soo arkin uma sallama wuu salaamay wansarafa uuna ka tegay albaabkuu ka baxay faqaala lahu khaliifatu khaliifkii wuxuu ihi jazaka allahu khayra khayr allah kugu abaalmariya min caalimin naasixin caalimkan naseexeeyaha aho من caalimin caalim ilaahay ha abaalmariya jazaaka allahu khayra min caalimin caalim xaggiisa naasixin oo naseexeeya ah maa kaada ma sigin أبو xaasin يبلغ inuu gaaro baytahu gurigiisa xataa وجد ilaa uu helay ana amiira almu'miniin qad bacata ilayhi inuu u soo diray bisuratin kiisha muli'ad laga buuxiyey danaaniira danaaniir hadduu isii dhihi lahaa marka soo noqdo marka saddexaad albaabkaa laga xidhan lahaa laakiin maanta markuu nacay waa tanaakiisha danaaniiriyay ka buuxdo wa kataba ilayhi warqadna wuu usoo qoray yaquul asagoo dhahaya anfiqhaa nafaqayso walaka waxaa kuu sugan miluhaa intaan labalaadkeeda kaiiran oo badan cindii agtayda weli laisma gaarin intan waa intii ciyaalkii saaboontoodii shaahi waay laakiin waxa kaloo ad heli doonto oo agteena aad ku leedahay ayaa ka badan faraddahaa wuu soo celiyey danaaniirtii wa kataba ilayhi warqad buu usoo qoray asagana yaquul asagoo warqadda ku qoranaya yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay an yakuuna inuu ahaada su'aaluka su-aashaadii iyaaya ani aad i su-aalaysay diinta iyo wixii khayr ah haslan ciyaar ciyaar lacag isisiisii hadday timaado hasli bay noqotay waraddii jawaabtayda calayka aan kuu soo jawaabayna baطilan inay noqoto ilaahay baan ka magan galay fawallaahi baan ku dhaartay maa arضىa raalli noqon maayo dalika arrintaa yaa amiira اlmuؤminiin inay arrintaa kugu dhacda laka adiga fakayfa ardaahu seed raalli oga noqonaysaa linafsii nafsadayda amba raalli ma kaaga noqon lahayn yaa amiira اlmuؤminiin in kaanat hadday tahay haadihi danaaniiru lacagtan liqaa'a xadiiثii xadiidkayga la kulankiisii alladii xadadtuka bihi aan kuu xadiifeeyey falmaytatu baktiga walaxmu lkhinziiri hilibka doofaarka fii xaali lindiraari waktiga dhibaatadu ay jirto ayaa axalla minha axallu minhaa iiga xalaal badan buu yidhi midaan aad ii soo dirtay haddiiba baahi ay i hayso allah meyd iyo wax dhintii hilib doofaar ii baneeyey wain kaanad haddiise xaqan xaq ay tahay oo lii ani aan ku leeyahay fii bayti maali lmuslimiin hanti xaq ah aniga aan leeyahay hadday tahay fahal sawayta ma sintay baynii ani wa bayna annaasi jamiican dadkoo dhan fii hada alxaq mase baad baadna siisay waay dadkii saanoo kale ma u qaybisay oo ma siisay xalaal bay ii tahay haddiise su-aashii diintan kuu sheegay aad ii siisay hadday baahi i hayso baktigii khansiirkaan cuni kara buu yidhi haddiise xaq aan leeyahay oo baytulmaalka muslimiinta uu yahay aaway dadkoo dhan ma ka siinta mase waa keligiis walaqad kaana wuxuu ahaa manzilu salama salama darajadiisa bin diinaar ama manzilkiisada gurigiisa mawridan ceel buu ahaa cadban biyo macaaneh mawrid iyo meel biyo laga arooro biyo macaana buu u ahaa litulaabi alcilmi dadka cilmiga raadiya wa ruqaabi salaaxi iyo dadka hagaagdoonka ah dadka raqaabkee rajaynaya salaaxa iyo wanaaga laa farqa farqi kalama lahayn fii dalika arrintaa bayna ikhwaanihi walaalihi muslimiintii wa tulaabihi ardadiisaba gurigiisa cilmiga aad baa looga qaadan jiray faqad dakala calayhi waxaa u soo galay daata maratin mar mararka u saaxiib ah cabdiraxmaan ibnu jariir ninka lagu magacaabo wa macahu cabdiraxmaan waxaa la socday ibnuhu wiilkiisa wa akhadaa waxay qaateen majlisayhimaa makaano fadhigoodii bay cindahu salama agtiisa ka qaateen macnaa way qaateen way fadhiisteen baa loola jeedaa wasallamaa way salaameen calayhi abuxaazim ama salama wadacaw wadacawaa lahu waxay ugu duceeyeen sheeka bikhayray dunya waalaakhira khayr adduuniya mid aakhiro faradda wuu ka radiyo wuu ka qaaday ataxiyata salaantii biaxsana minhaa middaa mid ka fiican buu uga qaaday وإdaa xuyiiتm bتaحiyaة faxayuu بأxسana minhaa aw ruduuha tii laydinku salaamay tu ka fiican ku salaama buu dhaha ilaahay oo uga celiya وaraxaba bihima wuu soo dhoweeyey ثuma daara waxaa dhex maray baynahum dhexdooda alxadiiثu sheeko waa la sheekaystay faqaala lahu cabdiرaحmaan ibnu jariir baa wuxuu yidhi kayfa naxdaa bاlfutuuxi seen ku heli karnaa ama aan ugu liibaani karnaa bilfutuuxi iyo abaa xaasim futuux waxaa loola jeedaa qalbigeenna suu yaqdi u noqon karaa seen ku liibaani karnaa inuu qalbiga noo furmo qalbigeena inuu soo jeedo uu xaqa jeclaado uu wax fahmo oo diin ilaahay uu raaco faqaala wuxuu yidhi cinda tasxiixi damaa'iri gudaha marka la hagaajiyo tuqfaru lkabaa'ir dembiyada waaweyn baa la dhaafayaa haddii dembigii waaweynaa lagaa dhaafana cilmi iyo faham iyo soo jeed baa qalbigaagii galay wa idaa cazama alcabdu addoonku hadduu goosto calaa tarki alaafaami inuu ka taga dunuubaha amahu lfutuux amahu lfutuux futixa camal waa la furayaa markaa amahu waxaa loo furayaa alfutuuxu qalbigii qalbiyaalkaa markaa la furayaa oo khayrkii wanaaggii futuuxi waa imaanayaa walaa tansa hana hilmaamin yaa cabdiraxmaan anna yasiira adunyaa adduunka wax yar oo ka mid ah yashqalunaa inuu naga mashquulinayo can kaiiri alaakhirati wax badan oo aakhira ah hal daqiiqood adduunka ku mashquusho wax badan oo aakhira ayaa ayaa ayuu kaa mashquuliyey wa kullu nicmatin nimco dhammaanteed laa tuqaribuka aan kuu dhoweynin min allaahi alla caza wajalla fahiya niqmatun waa musiibo iyo aafo niqmad waaye waa ciqaab waa cadaab waa niqma iyo iyo cadaabbe waa nimco kasta ilaahay kuu dhoweyn weysaa faqaala lahu ibnuhu wiilkiisa haddana hadlay markaa aabbi baa su-aasha weydiiyey wiilkii wuxuu yidhi inna ashyaakhana shiikhyaalkeena dadka shiikhyadeenna dhex joogay casharada la baraa kaiiruuna way fara badan yihiine fabiman naqtadii minhum yaan ku dayanaa xaggooda yaa shiiqeen ku dayanaa faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow iqtadi ku dayo biman yakhaafu اllaha qofka rabbi ka baqaya fii dahri اlqayb dahrulqaybka qofka ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala oo wayaacifu ka dhowrsado iska dhaafa kana iskana ilaaliya can اtalabusi bilcaybi dhexgalka iyo talabuska ceebaha midka iska ilaaliyey oo ceeb oo dhan aan lahayn inuu ku dhex dheehmo qofka noocaasa ku dayo wa yuslixu hagaajiya nafsahu nafsadiisa fii awaani saba markuu yaraa dhallinyaranimada xilligeeda naftiisii hagaajiyey walaa yurji'u aan dib ugu dhigin daalika islaaxinta nafsada ilaa axdi shaybi xilliga odaynimada macnaha cunuga yar ama dhallinyaree diinta ku soo barbaara kuna weynaadaa ka fiican qofka inta marka hore si kala ahaa una dib dhigtay islaaxii hagaajinta ilaa cahdi shaybi waktiga waayelnimada ama weynaanta waclam ogow yaa bunaya wiilkaygiiyow annahu maa min yowmin maalin ma jirto tadlucu fiihi ay ku soo dhalabto ashamsu qoraxda ilaa wayuqbilu waxaa soo qaabila calaa qaalibi alcilmi midka cilmidoonka ah hawaahu wa cilmuhu hawadiisa iyo cilmigiisa arday walba oo cilmi doon ah oo cilmi baranaya subax kasta qalbigiisa waxaa ku dagaalama oo soo dhex galoo soo qaabilaya hawadiisa cilmigiisa uma yatadaalabaani way isdagaalayaan marka yatadaalabaani yatasaamacaan masaaracay ciyaarayaan labadoodii baa lagdamaaya fii sadri xabadkiisay ku lagdamayaan war maanta iska seexo maya casharkii aad war maanta meelaha soo socsoco maya dersiga yuusan ku dhaafin war niyow maanta dhalinyaradaad la soco maya dersiga saasay u dagaalamayaan waa hawadii iyo cilmigii xataa fii sadrihi taraaluwa almutakhaasimayni labada doodaysa ee dagaalamaysa say u lagdamaan oo kale faidaa faidaa galaba hadduu guulaysto uu kor noqdo cilmuhu cilmigiisa hawaahu hawadiisa ka guulaysto oo cilmigii uu guulaysto hawadiisii uu tuuro kaana yawmuhu maalintiisas waxay noqonaysaa yawma maalin unmin lahu uu ka haniimaystay maalin haniimo uu heluu faa'iiday yay noqonaysaa waidaa halaba hawaahu hawadiisu hadday guulaysato cilmuhu cilmigiisii laga guulaysto oo cilmigii uu bartay uu ku socon waayo cilmigii uu bartay hadduu ku ahaan waayo mid ku socda oo laga guulaysto hawadii oo ay guulaysato dhe hawadii baa guulaysatay cilmigii baa laga guulaystay kaana yawmuhu yawma khusraanin calayhi maalintiisa maalin khasaaray noqonaysaa faqaala lahu wuxuu u dhahay cabdiraxmaan ibnu jariir kafiiran in badan maa xabartana aada nagu shukri shukriga buu ahaa in badan baad xabartanaa nagu tirtirsiisay ood nagu guubaabisay cala shukri shukriga yaa abaa xaazime famaa xaqiiqatu shukri shukriga xaqiiqadiisu muxuu yahay shukriga xaqiiqadiisu waa maxay faqaala wuxuu yidhi abaxaasim likulli cudwin xubin kasta oo min acdaainaa xubnaheenna ka mid ah xaqun xaqdaa calaynaa korkeena ku ah min ashukri shukrinteeda xubin kasta waa xaq inaan ku shugrino oo ilaahay loogu shugriyo faqaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi maa shukru lcaynayn labada indhood shukrigooda waa maxay faqaala in ra'ayta bihimaa khayran khayr haddaad ku fiirsood ku aragto aclantahu ku kor ku muuji waidaa ra'ayta bihima sharan shar haddaad ku aragtana satartahu inaad ka asturta kaqay ka qari dhab isku sii indhaha oo qari faqaala cabdiraxmaan fama shukru udunayn labada dhagood shukrintooduna maxay tahay faqaala wuxuu yidhi in samicta bihimaa khayran khayr haddaad ku maqasho raacaytahu xifdi oo inaad xafidaa wain samicta bihimaa sharan shar haddii aad ku maqashay kusoo dhacaanna dafantahu inaad ka astood ka duugto oo dhagaas ku qabsataa faqaala cabdiraxmaan fama shukru lyadayn labada gacmood shukrigooduna waa maxay faqaala an laa ta'khuda bihimaa inaadan ku qaadanin maa laysa laka waxaadan lahayn tuuganimada ka daa wa an laa tamnaca inaadan ka mancinin bihimaa labada gacmood xaqan xaq oo min xuquuq illaah ilahay xuquuqdiisa kamid a oo u weyse qaad jidka qashinka kaga qaad dadka muslimiinta ku saacid xaq xuquuqaadka kamid aha ka mancinin walaa yafudka walaa yafudka yaysan ku dhaafin yaa cabdiraxmaan anna man yaqsir qofkii ka gaabiya oo ku gabood fara shukratahu shukrigiisa calaa lisaanihi carabkiisa uu ka shukriyo walaa yushrik uusan la wadaajinin macahu carabkii uu ku shukriyey jamiica acdaa'ihi xibnihiisa intooda oo kale iyo wajana iyo wajanaanihi qalbigiisa qofkii carabka inta ka shukriya maantoona alxamdu aan shukri ku jiraa xidnahana aan la wadaajin oo aan uga camal qabanin iyo qalbiga famathalu wuxuu la mid yahay ka maali rajulin sidii nin oo kale lahu kisaaqun go' wataa go' weyn oo busto ah ayuu wataa hayra laakiin annahu akhada wuxuu ku qaatay biarafi arafka arafku saa uga haystaa dhaxan baa jirta dhaxan baa socotaa walam yalbisu muusan labisanin nimcadii ilaahayna wuu haystaa shukrigeediina wuu ka dharlayahay saas ha noqona iska ilaali buu yihi faina dalika arrintaa waxay keenaysaa laa yaqiihi inaysan ka badbaadinin min alxari kulayl walaa yasuunu haysanna ka ilaalin go-i u watay min albardi qabow maxaa faa'iidaa marka wax faa-iida malag oo culayskiisaad wadaa kamana faa'iidaysan wa fii daati sanatin sano sanooyinka ka mid ah nafara aydahada wuu soo baxay wuu soo aaday salama bin dinaar maca juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooduu soo raacay almutajihati ujihaysneedee u socotay ilaa bilaadi ruum yabtaqi asagoo raadinahaya aljihaada في sabiili اllaahi dagaal ilaahay jidkiisuu ku dagaalamo maca almujaahidiin nimanka dagaalamaya micigooda falamaa balaga markii ay gaareen aljeyshu ciidankii aakhira marxalatin marxaladii ugu dambaysay oo min maraaxiili safari safarka marxaladihiisa ka mid ah aakhara wuxuu doortay salaama alraxa raaxo wlstijmaami iyo istiraaxa inuu nasto waxoogaa raaxay istijmaam waa iska raaxaysi qabla liqaa'i lcaduwi cadawala kulankiisa ka hor iyo wakhawdi lmacaariki intaan macaarigta iyo goobta dagaalka la gelin ka hor waqad kaana waxaa ku socday waxaa ku sugnaa oo ka mid ahaa fi ljeishi ciidanka amiirun amiir oo min umaraa'i bani umaya reer bani umaya umaradooda ka mid ah fa arsala rasuulan adeeg buu u diray ilaa abi xaasim iyo sobac buu yihi bixaas uu iska istareexayo waxoogaa nase isdhaha yaa loo soo diray nin yaquulu lahu isagoo dhahaya soo bax ina alamiira amiirka yadcuuka kuu wacaya ilayhi xaggiisa lituxadiahu wa inaad xadiisna u akriso ood u sheekayso diinkan aada fahamsiisuu rabaaye ma soo istaagin fakataba ilى amiir amiirkunba warqad usoo qoray yaquul isagoo dhahay ayuha amiir amiiro laqad adraktu ahla اlcilmi laqad adaragtu waxaad laqad adragtu ahla اlcilmi wahum laa yaxmiluuna addiina ilaa ahli dunya waxaad soo haleeshay oo aada soo gaartay ahlulcilmigii ayagoo aan diinka u xambaaraynin una qaadaynin dadka ahlu adduunka ah dadka ahlu adduunka ah maanta suuqa in loogu geeyo waayo muxaadaraadka dadka suuqa jooga ay ka maarmeen masaajidka inay yimaadaan waxaa loo baahnaa diinka baahiya loo qabaaye in lasoo doonto in dukaanka la xiro in xafiiska la xiro in waxoogaa la nasto waxoogaa loo soo shaqaystaba kabacdi waxyar inta la yimaado cilmi la qabto dib loogu laabto way fiicnaan lahayd marka xilli baa jirtayoo aan ahlu adduun aan loo xambaari jirin walaa axsabuka mana kuu malaynayo turiidu inaad doonaysa an akuuna inaan ahaado awala man yafcalu daalika qofka ugu horeeyo arrintaa samaynaya soo baxa miirkaa kugu gurigiisa ugu tagay wax ugu soo aqri inaan soo cararo oon meesha imaado ma malaynahayo inaad jeceshahay amaad raali ka tahay inaan arrintaas sameeyo fa in kaanat laka bina haddii annaga xaggeenna xaaja dan ee naga kaa sugnaatay oo diinta aad danka leedahay iyo culimmada fa'tinaa noo imow wasalaamu calayka wacalaa man macaka nabadgelyo korkaagaa aad diinta kula joogtaba warkhadaasaa loo qoray waa loo diray falamaa markii qaraa uu akriyay alamiiru risaalatahu risaaladiisii madaa ilay wuu soo aaday waxayahu wuu salaamay wabayahu waa u duceeyey wa qaala wuxuu dhaha yaa abaa xaasim laqad waqafnaa laqad waqafnaa waan dul istaagnay oo waan u kurgalnay calaa maa katabtahu lanaa waxaad noo soo qortay fasdadta bihi karaamatan cindanaa waxay kuu siyaadisay arrintaa karaamo iyo sharaf agteena wa cizatan iyo ciza ladayna agteena agteenana cizi iyo wanaag iyo sharaf baa kugu ziyaaday fadakirnaa nawaani wacidnaa nawacdi juzayta canaa khayra aljazaa xaggeena ha lagaaga abaalgudo abaalgudkan u fiicane fatafiqa wuxuu goday abuu xaasim wuxuu guda galay yaciduhu inuu wacdinayo wayudakiruhu uu xusuusinayo diinta alleh wa kaana fii jumlati maa qaalahu lahu wuxuu u yihi waay kamid waxaa ka mid ahaa jumladii uu ku yihi undur fiiri amiirow maa tuxibu waxaad jeceshahay hadda fiiri an yakuuna inuu ahaado macaka micigaaga fi laakhirati aakhiro faxris calayhi muddadan fi dunyaa intaad adduunka joogto maxaad jeceshaha inuu micigaaga noqdo camal saalixa ah? wax fiicanoo janno ku gaaya hadda ku dadaal waayahe walndur fiiri maa takrahu waxaad nacaysa an yakuuna macaka inuu micigaaga noqdo hunaaka meesha waa aakhiro maxaad nacib inuu micigaaga noqdo waa mataqaana macaasii xumaan fashad fiihi ka carar oo ka zaahid oo nac hunaa meeshan hadda aan joogno waa adduunka waclam ogow ayuha alamiiru amiirkaanow annahu shaniye in albaatilu in haddaad jeclayso innafaa haddii lagu jeclaysiiyo albaatilu baatil cindaka agtaada waraaja oo raaji uu noqdood aad u jeclaatoo lagu jeclaysiiyo baatil aqbala calayka korkaaga waxaa soo qaabilayo imaanaya almubطiluuna almunaafiquuna kuwa mubطiliintae baaطil jeclayaasha ah munaafiqiinta agtaada ka raadi waltafow waxay ku soo aruurayaan xawlaka gaararkaaga baail haddii lagu jeclaysiiyo sigaaryo cab iyo qaanqaad cab iyo khamriyo cab haddaad tahay agtaada inta un baad ka helaysaa wax kaloo agtaada soo dhoobanaya ma jiro wain nafaqa haddii lagu jeclaysiiyo cindaka agtaadoo aad jeclaato alxaqoo waraaja raaji uu noqdo aad aad usii jeclaato iltafa waxaa imaanayo kusoo aruuraya xawlaka gaararkaaga ahlulkhayr ahlu khayrkaa imaanaya qur-aan akris iyo diin jacayl iyo diin alloo lagu camal falo iyo khayr sheeg haddaad xaaladaadutoo lagu jeclaysiiyo gaararkaaga culimo iyo khayr ahlu khayr ka fiiri waacaanuna waacaanuuka wayna kugu kaalmaynayaan calayh khayrkaa fakhtar linafsika maa yaxluu labadaa tii aad jeceshahay oo kuu soo banbaxda oo aad rabta inaad ku socoto labada midun doora buu yidhi labadaa doono walamaa goortii aqbala uu soo qaabiday almowtu geerida calaa abi xaazim acraj qaala lahu asxaabuhu asxaabtiisu waxay dhaheen kayfa tajiduka ya abaa xaazim maaa isku say isku dayaysaa kayfa tajiduka maxaad helaysaa ya abaa xaazim qaala wuxuu dhahay lain najawna haddaanba badbaadno min shari maa asabnaahu wixii aan ka asiibnay oo min addunyaa adduunka xaggeeda sharteeda haddii ilaahay na badbaadiyo ka badbaadno famaa yadurunaa na dhibi maayo maa zawaa cannaa wixii naga duugmay xaggeena oo minha adduunka ka mid ah na dhaafay wax dhiba ma laha intaan aan haysanay sharteedaba hadduu allana badbaadiyo intaanan helin wax baasii dhibaata ma laha uma qara'a alaaya aayaddii buu akriyey alkariimata sharafta lahayd in aladiina kubi aamanuu alla rumeeyey wacamiluu camal qabtay alصaalixaati acmaalaha fiicfiican sayajcalu lahum الraxmaanu wuddan ilahay jeceyl buu u samaynaya subxaana wa tacaala rabbi baa jeclaanaya malaa'igtaa jeclaanaysa ayagaa isjeclaanaya addoommada alla jeclaanaysaa qofka iimaan iyo camal saalixa la yimaada sayajcalu lahum araxmaanu wadan famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa ataahu lyaqiin ilaa dabtii ay u timid yaqiinta geeridaa loola jeedaaye ilaa geeridii ay u timid ee uu dhintay ayadaasuu akrinaayey ayadda asagoo akrinayo ilahi la kulmaya subxaana wa ayaddaas soo akrinaya alla soo saaraya subxaana watacaala ayaddaas soo akrinaya jannada ilahay gelin doonaa insha allah meeshaasaan kaga baxnay salama ibnu diinaar taabici kaloo ka cajaa'ib badan ayaanu gelaynaa qisooyinka taabiciyiintu midba midka ka dambeey waxaad arkaysaa inuusan ka dhicin waa saciid ibn lmusayibi iyo qisadiisa cajaa'ibta badan iyo habeen dambe haddii rabbi idna subxaana watacaala wabilahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala